alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu waلsalaamu عalى rasuuli اllah wعalى aalihi waصaxbihi ajmaciin wbacd qaala الnaadimu raximah اllahu tacaala wmin binsmi faacili likahra facaalat wamifcalu kamidra wuxuu sheekhu leh raximah اllahu tacaala facaalatun wasinka facaalo ah iyo wamifcalun iyo mifcal min binasmi faacilin likahra waxay ka mid yihiin dhista ismiga faacil marka kasra loo dhisaya ama min binasmi faacilin ismi faacil dhistiisa likaratin kasra loo dhiso ayuu ka mid yahay facaalatu wasanka facaal ah oo min facaalun mifcal baa ka mid ah wadalika midra oo kale weeyaane facaalun baa ka mid ah aw faciilun baa ka mid ah aw facuulun baa ka mid ah facaalatun baa ka mid ah mifcaalun baa ka mid ah aw mafciilun baa ka mid ah wa faciilun baa ka mid ah wadalika jadiirun mid faraxsan weeyaane mid farxadiisu badan tahay wey faciil wa faciilun baa ka mid ah milu samiic wadalika milu samiici samiic oo kale weeyaan fadri garo yaa nabiilu midka markaasi wanaagsanow baro halkan shekh wuxuu tilmaamaya raximah اllahu tacaala amila mubaalaga amila mubaalaga waxaa la yihahdo awsaanteeda ayuu sheegaya saa darteed sharx hoose wuxuu ku tilmaamay faslu fi abniyat اlkahraةi wاlmubaalaga amila mubaalaga amilada la yihaahdo awsaan bay leeyihiin ayib awsaantii ay lahaayeen yani amhilat mubaalaqa ay lahaayeen ayuu sheekhu tirinayaa oo isugu jira qiyaas iyo shan isugu jira shan wasni baa qiyaas ah macruuf ah facaalu aw mifcaalu aw facuulu fii kahrati can faacili badiilu wayastaxiqu maa lahu min camali wa fii faciili qala daa wafacali waa shan wasni antaa shantaasu ibn maalik sheegay heekh had lk ka badiyey sheekhu hadda waa ka badiyey awsaantaas isugu jira shaadka iyo qiyaaska isugu jira markaad doonaysid inuu waصfigani uu tusiyo in badan inuu dhacay inuu tusiyo baa la isticmaalaa markaad doonaysid inaad isticmaasho yani shaygan in badan buu dhacay waصfigani tilmaantan in badan bay dhacday baad isticmaalaysaa awsaanta waxaa ka mid a facaalatun baa ka mid a facaalatun Eh, sida calaamatu calaam rajul calaam marka la fasir maa lohanaya calaamatun waa mid cilmi badan wasfiga iska caadiga cilmi buu ku sifaysanya wuxuu ahaa caalimun caalimun cilmi buu leeyahy laakiin markaad doonaysa inaad tilmaanto inuu cilmigiisu badan yah maxad ohanaysaa calaama waa facaala mubaaraqaad ku keenaysaa waxaa la mida ah nasaaba waa xagga nasabka iyo abtirsimaha iyuu khabiir ku yahay baa loo jeeda nasaaba ayb waa facaala wey waxaa ka mida ah mifcal baa ka mida ah, mifcal sida midrah rajulun midrah ay kaiiru dalaala waa mid tusintiisu ay badan tahay wey tusintiisa ayaa badan midrah mifcal midrah mifcal waa sida ficiil sida diliil oo kale fulanu diliil ay kaiiru dalaal waa mid baadiisu ay badan tahay wey diliil waa ficiil weya diliil Eh, ikiir waa mid faan badan wey ikiir iyo iliil kaiir dalaal wa kaiir اfakri wey waa iil ayib waa facuul eh, facuul sida haluum iyo shakuur haluum mid ulmi badan shakuur mid markaa shuknaq badan shakuur ayib eh, waa sida facala fucala fucala sida lumaza lumaza iyo humaza waa midka lamziga iyo xanta badan weeyaan xan badan weeyaan fucala ayib fucala waa mifcaal mifcaal sida micطaar micطaa ay kaiiru اlcطri واlإcطاء واlbadli wmibdaal micطaar wmicطاء wmibdaal micطaar mid cadar badan wmicطاء mid siis badan mid siis yani markaa siin badan mibdaal mid markaa wax bixin badan mifcaal ayuu ku imaanaya mifciil baa qiyaasaa mifciil sida mictiir ay kaiirulcitri mid cadarkiisu badan yahay mifciil waxaa ka mid ah faclun baa ka mid ah waxaa ka mid ah faciilun sida jadilun ayib jadilun mid farxad badan khasimun waa mid dood badan khasimun waa mid dood badan ama khasiimun faciil faciil baa ka mid ah sida samiic samiic waa mid markaasi maqal badan waa faciil marka awsaantaas sheekhu inoo sheegay ilaa hadda wuxuu inoo tilmaamay ilaa toban wasni ayuu markaa inoo tilmaamay marka markaad doonayso wasfigan in badan inuu dhacay ayaad markaasi awsaantan isticmaalaysaa wuxuu sheekhu leh raximah اllahu tacaala wmin bina ismi faacilin ismi faacil dhistiisa likahratin loo dhiso badnaan inuu tusiyo ayuu ka mid yahay min bn ismi faacilin ismi faacil binyadiisa iyo awsaantiisa likaratin loo bineeyo badnaan inuu tusiyo loo bineeyo ayuu ka mid yahay facaalat wasinka facaal ah ama facaal mfcal baa ka mid ah wadalika midra ay kaiiru midra waa bilhaa bita maha likara kamidra yani tadu waa sax maha wadalika midra oo kale wey kii acaal ayib wa ficiilu ficiil baa ka mid ah acaal waa daraab ninkii garaacitaanka badnaa w acaal wa ficiilu ficiil baa ka mid ah sida diliil wa facuulu facuul baa ka mid ah sida daluub iyo markaa shakuur oo kale wey facuul fucalatun baa ka mid ah fucalatu sida lumaza iyo humaza mifcaalun oo mifcaal baa ka mid ah mifcaal sida mibdaal iyo micطaa kii waxbixinta badnaa wa mifciil mifciil aw mifciilu mifciil baa ka mid ah mifciil sida mcطiir oo kale kii cadarka badnaa ayb wfacilu facil baa ka mid ah sida jadirun waa kii dooda badnaa jadirun ka jadirun oo kale waa kii dooda badnaa wafaciilun faciil baa ka mid ah faciil sida samiic oo kale milu samiic oo kale weeyaan fadri garo yaa nabiilu midka wanaagsan kazinat mudaaric ismi faacili min gayri di hulaaثi kalmuqaatili maca kasri maa qabla اakhiiri minhu zid miman tudamu ya ukhayu eh, daka stafid wuxuu sheekhu leh raximah اllahu tacaala ismu faacilin ismu faacil ismigaa faaciloo min gayri di halaaثi hulaaثi waxaan ahayn xaggiisa ka ahaaday wadalika almuqaatil oo kale weeyaane ka zinati mudaarici ay ka wasni mudaarici mudaarica wasankiisa oo kale weeye wزid ziyaadi miiman miim ziyaadi miimkaasoo tudamu la daminayo maca kasri maa qabla اakhiiri qabla aakhirka kasrihiisa maceeda lala qabo kasrahaasoo minhu yan ismiga faal xaggiisa ka ahaaday ya akhi walaalkayo daaka arinkaasi istafid faa'iideyso wain fataxta haddii aad fadxiso matru alakhiiri xarafka dambe xarafka raacayo ka horeya haddii aad fadxiso saara wuxuu noqonayaa is mafcuulin buu noqonaya bilaa nakiirin didma la-aan halkan sheekh wuxuu inoo sheegaya raximah اllahu tacaala ismigii faacil oo hulaaiga ah markuu soo dhameeyey ayaa wuxuuna barayaa ismu faacil oo hayru hulaai ah awsaantiisa ismu faacil oo hayru hulaai ah awsaanta uu leeyahay ayuu sheekhu barayaa ismiga faacil oo hayru hulaaiga ah sheekh wuxuu ku leeyahay arinkiisu isagu waa sahlan yahay maxaa la samaynaya wuxuu ku leeyahay ficilkiisii soo qaado ficilkiina mudaaracee markaad mudaaracayso booskii xarfu mudaaracada miim godan dhig qabla aakhirkana kasri waa intaas maala waxaad doonaysaa waa ismi faaciloo hayru hulaaثi ah afcaashii aan soo marno oo hayru hulaaثiga ahayd dib ugu noqo masiidka ahayd akramo soo ma hayn aclamo soo ma aclama markaan ka dhigayno eh, ismi faacil aan ka keenayno ficilkuma mudaaracayna aclama waxaa la ohanaya yuclimu uclimu nuclimu tuclimu mudaarice uclimu dheh aclama uclimu waan ogeysiinaya aclama waa ogeysi uclima waa ogeysiinaya nuclimu waa ogeysiinaynaa yuclimu waa ogeysiinaya ayib markaad musaa u mudaaracayso ya-di booskeeda miim daminsan dhig yeesh ya-di miim daminsan dhig miimkaa markaad dhigto qabla aakhirkana kasri bas maxaa ranaysaa aclama yuclimu soo ma ahayn yaadi miim ku badelnay miimkana dami yuclim laamku marka hore waba kasasnaaba kasraha udah marka maxaad muclim mid wax ogeysiinaya wey soo waadix maaha akrama waa rubaaci soo maha waa kar hulaaثi hulaaثi maaha akrama mudaaracee yukrimu yukrimu yadaas miimba misan ku bedel muxuu noqonaya mukrim waa kii wax karaameynaya sawaadix maha mid wax karaameynaya wey ayib e, tamaskana tamaskana waxaan ka dhigaynaa ism faacil tamaskana waa ta iyo miim iyo siin iyo kaaf iyo nuun tamaskana waa khumaasi waa hayr hulaaثi hayr hulaaثi waxaa soo guda gelaya rubaacigii khumaasigii sudaasigii saddexduba marka ismi faac laga keenayo qaabkii loo keenayo waa isku mid marka tamaskana mudaarice waxaad tamaskana yatamaskanu yatamaskanu yatamaskanu markaad tidhaahdo ya booskeeda miim dhig kaafkana kasri maxaad oranaysaa yatamaskanu fa huwa mutamaskin mid ismiskinanaya weeyaan fa huwa mutamaskin ayib waxaad oranaysaa Eh, eh, waxaad oranaysaa eh, tashayana tashayana khumaasi soo maha yatashayanu anaga soo marnay marka la mudaaracaynayo qabla akhir in la fadxinayo haduu ta wato yadii waxaad ku badeshaa miim dambeysa ku bedel qabla akhirkan kasri yatashayanu fahuwa mutashayin shayaan bu iska dhigaya wey somaad maaha mutashayin marka ismiga faacil oo khayru hulaaثi ah sida ficilkiisi u keen laakiin meesha xarf mudaaracda ay taale miim damisan dhig ismiga faacil qabla aakhirka ficilkana kasri bas isfaacil buu kuu noqonayaa ayib tawalaa yatawala fahuwa mutawali takabara yatakabaru fahuwa mutakabir ayib istakfara yastakfiru fahuwa mustakfir wahaakada inalaqa yanaliqu fahuwa munaliqun saasaa loo keenayaa maca kasri maa qabla akhiiri ayaa lagu daraya sheekh wuxuu inoo sheegay raximah اllah haddii qabla aakhirkii la fatxiya maxaa dhacaya hadda laba shaqo baan qabanay bas ismigii faacil ficilku baan keennay waan mudaalacaynay booskii yadana miim dambisan baan dhignay qabla aakhirkana waa kasrina hadduu marka hore sii kasrinaa kasraha u daa hadduusan kasrisnayna kasra ka dhig qabla aakhirka maxaa ku soo haray ismigii mafcuul oo asna hayru hulaaثi ah hulaaثiga inoo soo wadaa hayru hulaaثiga baab munaasib wuxuu israaciyey ismi faacil oo hayru hulaaثi ah iyo ism mafcuul oo hayru hulaaثi israaciyey munaasabaa ka dhexaysa sheeh baa ka dhexeeya faariqa udhexeya wuxuu yahay hal shay baa udhexeeya bas halkaa shay muxuu yahay meesha ismiga faacil qabla aakhirka aan kasrinayno kan waa loo fatxinaya bas tacalama yatacalamu mutacalim soo maan lahayn mutacalam yastakiru mustakfir sooma hayn mustakfar mustakbar mutamaskan qabla akhirkii la kasrinayay fathi isagaba kuu sheegayo wain fataxta matlu walakhiiri xarafka dambe xarafka u raacay waa qabla akhirkii haddii la fatxiyo saara ismafcuul bilaa nakiirin ismafcuul buu noqonayaa sowadix maha sidaa wixii khilaafana shaadun buu noqonayaa sidaa wixii khilaafa shaad buu noqonaya marka ismiga faacil oo hayr iyo ismiga mafcuul oo hayr waa iska basiid ficilki keen mudaarice meesha xarf mudaaricada miim damisan dhig qabla aakhirka midna u kasri waa ismiga faacil midna u fatxi waa ismiga mafcuul waa intaas wey wuxuu sheekhu leh raximah اllahu tacaala ismu faacilin ismu faacil ismigaa faaciloo min gayri di halaaثi hulaaثi keyrkii xaggiisa ka ahaaday ka zinati mudaarici yani mudaarica wasnigiisoo kale ayuu ahaaday sida ficilka mudaar sidiisoo kale yuu u imaanaya wadalika almuqaatil oo kale weye qaatala qaatala khumaasi qaatala qaatala waa rubaaci waa faacala qaatala waa rubaaci waa hayr hulaaثi soo maha hulaaثi maaha mudaarice qaatala yuqaatilu yuqaatilu ya-da booskeeda miim dhig qabla akhirka kasi muqaatil waa mid dagaalamaya wey dagaalyahana wey muqaatil haddii aan fatxiyana muxuu noqonayaa muqaatal muqaatal waa kii lala dagaalamay wey muqaatilna waa kii dagaalamayey wadaalika almuqaatil oo kale way kii dagaalamayey wasid ziyaadi intaa lagu kaaftoomay mayo wasid ziyaadi miima miim ziyaadi miimkaasoo tudamu la daminayo miim damisan ziyaada xaggee laakiin lagu ziyaadinaya awalka awalka waxaad dhigtaa miim markaasi la daminayo maca kasri maa qabla alakhiiri lala qabo miim damisan awalka dhig oo ku siyaadi awalka maca kasri maa shay maciisa lala qabo maca kasri maa shay kasrihiisa lala qabo maca kasri maa xaraf kasrihiisa lala qabo qabla aakhiiri qabla aakhira ku sugan xaraf qabla aakhira ku sugan kasri xarafkaasoo yan markaasi minhu minhu min ismi faacil ismi faacil xaggiisa xaalu ka ahaaday xarafka la kasrinayo ismi faacil xaggiisa xaalu ka ahaaday yaa akhi walaalow daaka arinkaasi istafid faaideyso wain fataxta haddii aad fatxisood kor dhigto matluw alakhiiri xarafka dambe xarafka uu raacayo oo qabla akhri hadaad fatxiso saara wuxuu noqonayaa ism mafcuulin buu noqonayaa bilaa nakiirin diidmalaan buuna saa ku noqonaya wa fi ism mafcuuli hulaaثiyi adim siiqata mafcuulin kaati min fahim uma alfaciilu naqlan canhu naaba ka qowlihim hada asiiru aaba وربما استغنوا بفعل أو فعل أو فعلة عنه ولكن ما اعتمل وxuu sheekhu leh رaحimه الlahu taعaalى وأdim daa'م صيiqaةa mafcuuli mafcuul siiqadiisa waxaad u laaزimtahay fi ism mafcuul الثuلaaثي ism mafcuul الثuلaaثي ah wadalika aatin min yimid oo kale way min fahime fahime ka yimid ثuma الfaciilu wasankii faciil ahaa naaba wuu naaئب noqday canhu can mafcuul buu ka naaئب noqday naqla min jihati naqli samc ahaan ka qowlihim wadalika qowlihim hadalka yidhahdeen oo kale weeye haadaa kani asirun mid la qafaashay asirkaasoo aaba soo noqday warbama staqnow inay maarmaan baa dhici kartaa bificlin ku maarmaan aw facal ku maarmaan aw fuclatin ku maarmaan canhu can mafcuul walaakin mactamala madkuurka lasoo sheegay muu shaqaynin uma camal falin wuxuu baabka ku khatimayaa sheekhu raximah اllahu tacaala ismi mafcuul oo hulaaثia awsaantiisa kuwi kuwa qiyaaska iyo kuwa shaadka ayuu ku khatimaya baabka cunwaanka baabku wuxuu ahaa abniyaةu asmaaءi اfaaciliin wاlmafcuuliin ism faacil waxaa la socday sifa mushabiha iyo afcal tafdiil baa amila mubaalaqa la socday ismigii mafcuul markuu yahay hayru hulaaثi wuu inoo soo sheegay hadda wuxuu inoo sheegaya ism mafcuul oo hulaaثi ah sidee buu u yimaadaa qiyaaska sidee buu ku yimaadaa ayuu sheekhu inoo sheegaya wuxuu ku leeyahay wasniga mafcuula qiyaas u ah mafcuul ism mafcuul oo hulaaثi haddaad doonaysid calaa wasni mafcuul ku keen meeshu doon haka yimaado facilaha ka yimaado faculaha ka yimaado facalaha ka yimaado sida fahimo oo kale fahimo waa ficilo soo maha fahima wuu fahmay waa la fahmayaa fahuwa mafhuumu baad ohanaysaa mafhuumu calaa wajhi mafcuul facala sida kataba wuu qoray waa facalo soo maha waa la qoraya muxuu noqonaya fahuwa maktuub mid la qorayo wey facula la mid ah sida sharuufa fahuwa mashruuf dharuufa fahuwa madruuf mafcuul buu ku imaanaya dhammaan sula kala qaadi mayo markuu inoo sheegay wasnigiisa qiyaaska inuu yahay mafcuul ayaa wuxuu tilmaamay awsaan kale oo shaada oo uu leeyahay awsaan kale oo markaa shaada uu leeyahay uu sheekhu tilmaamay awsaanta waxaa ka mid ah ficiil baa ka mid ah waxaa ka mid ah ficlin baa ka mid ah facal baa ka mid ah fuclatun baa ka mid ah afartaa wasni shaadka ah ayuu sheikhu raaciyey faciil waa sida asiir oo kale asiir waa mid la qafaashay bimacnaa masuur baa loo jeedaa asiir waa calaa wasni ficiil sooma lakin macna muxuu noqonaya asiiru waa kii la qafaash ay bimacnaa masuur buu la macnaya asiir macnaa masuur ayib wuxuu ku imaanayaa ficlin asiirkaas waxaa la mid ah kaxiil asiir qatiil rajulu qatiil waa mid la dilay waxaa la mid ah ficlin baa ka mid ah ficlin ayaa ka mid a ah awsaanta shaadka uu leeyahay ficlin sida nisyin oo kale nisyin waa mid la ilaaway nfy wa ficlin waa mid la ilaawey weyaan waxaa ka mid ah acal waxaa ka mid ah awsaanta facal baa ka mid ah awsaanta shaadka markaasi ficliga waxaa la mid ah sida dibxin oo kale dibxin oo madbuux loo jeedo dixnin oo madxuun loo jeedo nisyin oo mansiyun loo jeedo ayib waxaa ka mid ah facal sida najan oo kale najan najan oo manjuuyun loo jeedo waa mid haragga laga saaray waxaa ka mid ah fuclatun sida luqmatun oo kale luqmatun luqmatun waa wax afka la gashado weeye luqma ayb mudqa ukla dhammaan waxaa loo jeeda macnaa mafcuul bay la macno yihiin marka afartaas wasni waa shaad weeyaan sheekh wuxuu raaciyey walaakin mactamal may camal falin yani mafcuul asagu waa camal falaya nafaacil buu qaadanaya wasniga mafcuula wuu camal falaya nafaacil buu qaadanaya laakiin afartan kale xagga macno ahaan waa mafcuul bay la macno yihiin oo maxaa lo marka la fasirayo waxaa la odhanayaa dibxin ficlin faciilin asiirin waa mid la qafaashay bimacnaa maasuur baa loo jeedaa ayib ficlin dibxin waa mid la gowracay facal najan yani waa mid badbaaday ama najawtu ljilda can shaati waa mid harag laga siibay weye najawtu ljilda can shaati fahuwa manjuubun mid harga laga siibay weeye ayib waa facal najan fucla sida luqmatun uklatun ay maakul bay la mid tahay xagga macnaha calaa wasn mafcuul bay la macno yihiin laakiin xagga camalfalka inayna faacil qaataan maya walaakin mactamal waa madhab jumhuur weeye laakiin ibnu cusfuur isagu waa baneeyey mulaqan buu u baneeyey xagga macnahana waa kala mid buu leeyahay xagga camalfalkana waa kala mid ayib qaar waxay lemeey faciil ayaa la mida mafcuul faciil baa lamid oo camal falaya lakin kuwa kale ma camal falaya saddex qowl marka wuxuu sheekhu leh raximah اllahu tacala waadim daa'im siiqata mafcuulin siiqada iyo wasniga calaa wasni mafcuul ku yimid fi ism mafcuul اhulaaثiyi ism mafcuul hulaaثi u laazim ism mafcuul hulaaثi ah mafcuul ku keen wadalika aatin mid yimid weeye min fahima fahime ka yimid fahime waa hulaaثi soo maha marka maxaad oranaysaa fahima fahuwa mafhuum mid la fahmayo wey uma alfaciilu wasankii faciil ahaa naaba wuu naaib noqday canu mafcuul buu ka naaib noqday naqlan niyaabata naqlan naaib noqosho samaac ah oo manaa qiyaas aan ahayn buu oga naaib noqday bimacnaa macnihii mafcuul tusinayuu tusinayaa laakiin qiyaas maahana waa samaac uma alfaciil wasankii faciilaha naaba wuu naaib noqday canu can mafcuul buu ka naaib noqday naqlan markaasi samaac ahaan buu oga naaib noqday naqlan min jihati naqli wadalika qowlihim oo laahda ay yidhaahdeen oo kale weeye haadaa kani asiru mid la qafaasho weeye asirkaas aaba soo noqda warubama staknow inay maarmaan baa dhici kartaa bificlin ficli ku maarmaan sida eh, markaasi dibxin oo kale aw facal facal ku maarmaan sida najan oo kale aw fuclatin fuclo ay ku maarmaan sida luqmatun oo kale canhu can mafcuulna ay ka maarmaan wasanka mafcuulaha walaakin mactamala ma shaqayn madkuurka lasoo sheegay ma camal falayo naay faacil ma qaadanayo فhاka أwزانا لmasdr fmا أbdي lidii ثaلاثة falyuclama wuxuu yihi naadimku raximah الlahu taعaalى fahaaka qaado أwزاana أwزaan iyo abniye qaado أwزaantaasoo limasderin masder u sugnaatay famaa ay ladii midka masderka ubdii aan muujinayo lidii ثaلaaثatin ayuu u sugnaaday ee falyuclaman arrinka hala ogaado halkan wuxuu ka waramayaa sheekhu raximah اllahu tacaala waxaan ku jirnay eh, asmaada tasriifkoodii baan ku jirnay tasriifku ama sarfigu wuxuu galaa ficil mutasarifa iyo ism ah ayib ficilka jaamidka iyo xaraf oo dhanna wuxuu markaa beri buu ka yahay marka afcaashii wuu soo dhameeyey asmaadii baan ku guda jirnay asmaadii waxaan soo qaadanay qeybo ka mid ah asmaa ismu اlfaacil iyo asifaة اlmushabahaةu bismi اlfaacil iyo ismi اlmafcuul iyo amhilaة اlmubaalaga afarta tasriifkoodii waa soo qaadanay awsaanta qiyaaska ah oo ay leeyihiin halkan wuxuu ka bilaabayaa masaadirtii oo mushtaq oo dhan asal u ah sarfiga wuxuu ka hadlaa mushtaq iyo mushtaqun minhu mushtaqun waa kii markaasi lasoo dhambashay iyo mushtaqu minhu kii xaggiisa wax laga soo dhambashay mushtaqu mushtaqu minhugu waa masderka mushtaqu minhu waa masderka weeye almasder اlaslu wa ayu asli wa minhu yaa saaxi ishtiqaaqu اlficli xariiri wuxuu leeyahay kitaabkiisa mulxat اlciraabka yacni masderka asal ah waana asal dhamaystiran ficilkuna asagu ka yimid ayib بmثlh أو فعلا أو وصف نصب وkwnhu أصلا لhadayn تkب iبن mالك ba ohanaya وkwnhu أصلا inuu msderku أصل u yahay ficilka iyo waصfiga arinkaasaa un تkiba la doortay qowlkaasaa mkhtaar ah أqwaal kalaa jira lakin kaasaa mkhtaar إذa ah. masaadirtu ama msderku waa مشhtaqaadka asagaa aصل u ah waxyaalahan kale ficilkii iyo awsaaftii asagay ka yimaadeen ayb marka masaadirtaas ayuu sheekhu ka waramaya masaadirta waxay isugu jiraan masaadir hulaahiya iyo masaadir hayr hulaahiya waxay isugu jiraan qiyaasi iyo hayr اlqiyaasi waxay isugu jiraan maxduud iyo hayru maxduud waxay isugu jiraan miimi iyo hayr اlmiimi marka halkan wuxuu ka waramaya almasaadir الthulaahiya halka kaga waramaya almasaadir hayr الthulaahiya baabka ku xiga ayuu keeni doona insha allah ayb baabkan marka wuxuu kaga hadlaya almasaadir اthulaaثiya oo isugu jira qiyaasi iyo kayr اqiyaasi isugu jira ayib qiyaasi iyo kayr اqiyaasi ayay isugu jiraan marka hore sheekhu si guud buu u sardinayaa awsaanta masaadirta shaad iyo qiyaas buu sardinayaa sagaal iyo afartan wasni ayuu markaasi sardinayaa markuu awsaantaas uu sardiye sheekhu kadib wuxuu gaar u sooci doonaa inta qiyaaska ah muhiimaddun waxay tahay inaad ogaato inta qiyaaska ah inta qiyaaska haddaad ogaatid macnuu wuxuu noqonaya intaa wixii ka soo haray waa shaad shaadkuna yusmac walaa yuqaas waa la maqlaa lama qiyaasto haddii lagugu yidhaahdo ficilkan mudaariciisu waa sidaas oo sidaa aad u barato wixii intaa khilaafsan shaadun buu noqonaya marka masaadirta hulaahiga qiyaas iyo shaad bay isugu jiraan sheekhu si guud marka hore u sardin wada sheegayaa laakiin dib dambe ayuu intii qiyaaska ahay dib usoo sooci doonaa marka intaa dambe ayaan kala sooci doonaa masderkan hulaasiga yuu qiyaas u yahay mafaciluu qiyaas u yahay mafacaluu qiyaas u yahay mafaciluu qiyaas u yahay ilaa ficilka hulaasiga ah waa facala iyo facile iyo facula midka uu qiyaaska u yahay markaa kala sooci doonaa laakiin marka hore sardiga uu sardiyey baan iska raaci doonaa kadib baan marka arki doonaa wuxuu yihi sheikhu raximah اllahu tacaala fahaaka qaado awsaanan wasniye qaado awsaantaasoo limasderin masder u sugnaatay famaa ubdii famaa ubdiihi midka aan muujinayo lidii halaaثatin hulaaثi buu u sugnaaday markuu ku le lidii halaaثatin wuxuu saaraya hayr hulaaثi kama hadlayo hayr hulaaثi kama hadlayo hulaaثi baan ka hadlayaa ayru hulaai waa imaan doonaa ee falyuclaman arrinka hala ogaado faclu weyi faclu wey wa ficlu weyi wa ficlu weyi mujaradan madkuurka lasoo sheegay xaal laga dhartiray ayib min alalifi wa ta xaal markaa alif iyo taba aysan wadan oo sidaa mujarad ay u yihiin aw mutasila madkuurka lasoo sheegay xaalu markaa lala xiriiriyey bialifi maqsuuri alif maqsuuro ah aw ta ta markaasi lala xiriiriyey taasoo muhila markaa la muujiyey wuxuu bilaabay sheiku raximah llahu tacaala awsaantii yani markaasi hulaahiga ahayd masaadirta ahayd ayuu bilaabay facli ayuu ka bilabay facli iyo ficli iyo fucli intaa markuu sheegay intan iyagoo mujarad ah waa sida markaa u iyo iyagoo alif wata oli facla ficla fucla ama ta wata mutasila bita faclatun ficlatun fuclatun intaa marka sagaal baa ka baxaya sagaal masdar baa ka baxaya faclun ficlun fuclun waa mujarad min ata walif faclatun ficlatun fuclatun ta bay wataan facla ficla fucla alif bay wataan halkaa marka waa sagaal masder ayaa ka soo baxaya faclun weeye wa ficlun weeye wa ficlun weeye mujaradan eh, madkuurka xaalu yahay mid ka dhartiran min ataa'i wاlalif sidaa u sheegay aw mutasilan madkuurka xaalu yahay mid lala xiriiriyey bialifi lmaqsuuri alif maqsuuro ah aw taa ta lala xiriiriyey tadaasoo muhila la muujiyey oo muuqanaysa oo faclatun ficlatun ficlatun way ka muuqanaysaa faclaan wa faclaan faclaan wey wa ficlaanu wey wa fuclaanu wey wa facalun wey wa ficalun wey uma facaalun wey wa fucalun wey dhammaan mihaaladu xagga hoose ayuu ku tilmaamaya wa facilun weeye wa ficalatun weye wa facaalatun wey wa facalatun wey wa faclaau wey mac ficaalatin lala qabo madkuurka lasoo sheegay fucaalaة wa fucaalaة fucaalo wey wa ficaalu wey aw fucaalu fucaal wey uma alfucuulu fucuul wey almihaalu tusaaluhu haakadaa saasuu ahaaday haakada mihaal ayib yani saasuu ku imaanayaa mihaaladooda saasuu ku imaanayaan oo mihaal waxaad keenaysaa fucuul mid fucaala mid ficaala mid fucaalatuna marka awsaanta haddaad fahamtid mihaalkuna waxaad waafajinaysaa un awsaantum aad waafajinaysaa faciilu wa faciilu faciil weeye aw faciilatun weeye aw fucuulatun weeye wa facalaanun weeye wa fucuulun weeye wa fayluulatun weeye faylula waa sida baynuuna oo caynkii baa maqan caynkii baa xadfan faylula ka baynuuna ayib wa sayrura waa faylula wuxuu sheegay yani miisaankii buu sheegay caynkiba caynkii baa xadfan fafadi iyo laamkii buu sheegay caynkaa mesha ka maqan faylula sida sayrura oo kale wa fuclalun weye wfucalat wey fucayliyat wey fucayliyatu dhamaan waxaa ka xadfan ama intooda badan xarfu cadafka ka xadfan waa cadfun beyr caaطif wafuclalu weeye wafucalatu weeye wafucayliyatu weeye wafacuulu weeye maca facaalatin lala qabo wafucalniyatin lala qabo wafacaluutin weeye wafaclaa weeye wafucuuliyatin weeye fucallaa fucallana kada kuwa lasoo sheegay bay lamid tahay wadumana ku dar fucuuliya fucuuliyana ku dar wamafcalu weeye wamafcalatun weeye wamafcilu weeye wamafcilatun weeye mafcuulatun weye wamafcuulu weeyaan intaa uu soo sheegay waxay isugu dhex jiraan qiyaas iyo shaad bay isugu dhex jiraan maqiisu masder اmucada faclu uma alfucuulu fi siwaahu yaxlu wuxuu sheeku leeyahy maqiisu masder اmucada masder mucada qiyaaskiisu faclu weye uma alfucuulu wasanka fucuula yaxlu wuxuu ku macaan yahay fi siwaahu siwa mucada mucada wixii ka soo haray halkan uu ka bilaabaya sheekhu raximah اllahu tacaala inta qiyaaska ahayd qiyaaskaa marka aad aad fahamtid oo baratid shaadkii markaasi wixii intaa ka soo harayn buu noqonayaa qiyaaskaa marka aad dabdisid wixii intaa ka soo haray shaadun buu noqonayaa ayib masderkan hulaaثiga ficilkiisu inuu yahay facala iyo inuu yahay facila iyo inuu yahay facula saddexda midun buu noqonaya haddii masderkan meesha yaala ficilkiisu facula haduu yahay laba masder bay leedahay facula haddii facile uu yahay ficilkuna laba masder bay leedahay facila oo sheekhu mid uu ka tegay halkaasi waa afar wey halkaasi waa afar facala ugu masder badan facala ugu masder badan facalo waxay yeelanaysaa toddoba ayadaa gaar u leh toddoba keligeed baa leh midna way wadaagaan toddoba ayadaa gaar u leh midna saddexda waa ka dhexeeya waa masder ka dhexeeya facula iyo facila iyo facala ka dhexeeya toddoba lagu daray hal waa imisa sideed bay noqonayaan dayib waxaa lagu darayaa laba facula ay leedahay iyo laba facila ay leedahay sideed lagu dara afar labiyo tobankaa wasni ayaa qiyaas ah labiyo tobanka wixii aan ahay wixii faraha badnaa sheikhu uu tirinayey waa shaad labiyo tobanka markaad dabdisid way kooban yihiin inta kale adaa markaa xukumaya inay shaad yihiin waayo haddii qiyaaskii lagu baray de shaadki waad garanaysaa haddii lagu lafdigan eh, yani ficilkani qiyaaskiisu masderkiisu waxaa qiyaas u ah sidaa inuu ku yimaado sidaa waxaan ahayna waa shaad khalaas qiyaaska dabdi shaadkana faraha ka qaad wuxuu ku bilaabay sheekhu raximah اllahu tacaala facaluu ku bilaaba facala ayuu ku bilaaba facalo labaa loo kala qaadaya inay tahay mutacadi iyo laazim inay tahay mutacadi iyo laazim kadalika facilo labaa loo kala qaadaya inay tahay mutacadi iyo laazim saaka waxaan soo aragnay ismiga faacil ee facilo in laba loo kala qaaday mutacadi iyo laazim loo kala qaaday laakiin facalo saaka maanan kala qaadin ismigeeda faacil laakiin marka la joogo masderka hulaaiga faclo waa la kala qaadaya ficlina waa la kala qaadaya waxaa loo kala qaadaya facalo inay tahay mutacadi iyo laazim iyo facilo inay tahay mutacadi iyo laazim labada markay mutacadigaas dhinac mari facalo oo mutacadiya mafcuul qaadanaysa iyo facalo oo mutacadiya mafcuul qaadanaysa facala oo mutacadiya mafcuul qaadanaysa iyo facilo oo mutacadiya mafcuul qaadanaysa labadaa waxaa qiyaas u ah faclun baa qiyaas u ah meesha uu leeyahay maqiisu masdar mucada faclun facli baa qiyaas u ah daraba muxamadu caliya daraba mutacadi soo ma wa calaa wasni facala maxaad ku keenaysaa masdarkeeda daraba darban daraba wuu garac darban garaac qatala wuu dilay muxuu noqonayaa qatlan qatala muxamadu caliya yani waxay noqonaysaa mutacadi mafcuul bay qaatay qatala muxamadu fulana qatlan waa masdarkii akala muxamadu aطacaama aklan dhamaan faacilun baa qiyaasu ah xarafka ugu dambee xarakada saaran lama eego waayo waa waa xarfu icraab weye qatlun dheh qatlan dheh qatlin dheh marba caamil ka horeeya ayuun baa ku tasarufaya lakin waxaa laga hadlaya waa caynka iyo laamka caynku waa inuu fadxisan yahay fadu waa inay fadxisan tahay caynkuna waa inuu saakan yahay darbun ama darban dheh ama darbin dheh ka dambe waxaa ku tasarufaya caamilka hore ayib waxaa la mid ah samica samca maxamedun alkalaam hadalkii buu maqlay mutacadi soo ma waana facila maxaad oranaysaa markaasi samcan maqal samcan samcan wa aaca samcan ayib faclan buu noqonayaa marka facilo oo mutacadi ah iyo facalo oo mutacadi ah masderkooda hulaaثiga faclun baa qiyaas ah sheekuna waa sheegay maqiisu masder mucad ah faclun wey halkaasuu ku dhameeyey wuxuu bilaabayaa kadib intaa markuu sheegay wuxuu bilaabayaa laazimki waxa soo har waa laazim facalo oo laazima facilo oo laazima iyo faculo dhammaantood wada laazim iyado intaasa facalaan ku hormarayna marka facalaan ku hormaraynaa facala shan arrimood haddii laga waayo shan arrimood haddii laga waayo shanta arrimood sheegi doonaa fucuul baa qiyaas u ah shan arrimood ama shan shan tilmaamood haddii facala laga waayo fucuul baa qiyaas u ah shan arimood hadday tusin weydo facala fucuul baa qiyaas u ah so waadix maha sida jalasa juluusan jalasa juluusan wa facala fucuul qacada qucuudan shanta arimood baa laga waaya markay fucuul ku imaanayso juluus ku imaanayso jalasa iyo qacada shantii arimood midna may tusin facala mar hadday tusin weyday fucuul baa qiyaas u ah shanta arimood marka asagaa shantuba sheekhu sheegay shantuba asagaa sheegay marka hadda maxaan haynaa waxaan haynaa facala iyo facilo oo mutacadiya faclun baan u haynaa sax ayib facala oo laazim ah waxay gaar u leedahay shan wasni lix yani waxay gaar uleedahay markay laazimka tahay lix bay gaar u leedahay lix wasni bay gaar u leedahay markay tahay laazimka shan arimood hadday tusin weydo waa laazim shan arimood hadday tusin weydo fucuul baa qiyaas u ah kaasi waad haysaa soo ma laazimkaan tirinayna fucuul baa qiyaas u ah marka asagaa akrin doona asagaa sheeg sheeg don waba yaanan kasii hordhicin maqiisu masdar اmucadda mucadde masderkiisa qiyaaskiisu faclu weeye uma alfucuulu fucuul yaxluu fucuul wuxuu ku macaan yahay fii siwaahu siwa mucadda yani facala facala oo laazim ah oo shan arimood isu weyday fucuul baa qiyaas u ah hadda marka labaan haynaa iyadoo laazim oo hal ah fucuulah iyadoo mutacadi o faclun ayaan haynaa lix kale inoo dhiman wuxuu sheekhu raximah اllahu tacala in lam yakun mustawjiban ficaala naxwu abaa ibaan aw fucaala naxwu bakaa bukaan aw faciila aw facalaanan kanaza raxiila wuxuu sheekhu raximah اllah in lam yakun waa hadduusan ahayn markuu fucuulu ku imaanayo facaluhu mustawjibun mid waajibsaday ficaalan ficaal mid waajibsaday naxw abaa ibaan kale wey abaa wujud ibaan diidmo aw fucaalan in lam yakun mustawjiban fucaalan waa duse fucaal waajibsan naxw bakaa wuu ooye bukaan oohin aw faciilan in lam yakun mustawjiban waa haduusa waajibsanin faciilan faciil haduusa waajibsan aw facalaanan haduusa waajibsanin wadalika nazaa wuu booday wey waraxiilan oo kale wey halkan sheekh wuxuu inoo tilmaamaya raximah llahu tacaala facaladii awsaanteedii markay tahay laazimka ayuu noo tilmaamayaa mid baan haynaayo fucuul ah fucuulna shan arrimood markii facala ay tusin weydo ayaa fucuul lagu keenaa ka koowaad muxuu yahay hadday tusin weydo facala firaar iyo shibhi carar iyo carar wax shabaha ayib ama imtinaac diidmo facaladu hadday kutuso diidmo wax diidma hadduu ficlaha kutusiyo ficaal baa qiyaasu ah ficaal sida abaa wuu diiday ibaan diidmo ficaal baad ku keenaysaa abaa ibaan nafara wuu cararay nifaaran carar ficaal baad ku keenaysaa sharada wuu cararay shiraadan carar ayib marka facala hadday ku tuso imtinaac diidmo iyo wax lamida diidmo ficaal baa qiyaas u ah waa ko waa shantii arrimoodoo la sheegayey kii koobaad weeye shan arimood haddii laga waayo eh, fucuul baa qiyaas u ah shanta arrimood laga waaya marka maxay yihiin facala hadday ku tusiso carar iyo carar wax shabaha ama imtinaac hadday ku tusiso diidmo ficaal baa qiyaas u ah waa midda koobaad wey naxw aba ibaan ama fucaal facaladii hadday ku tusiso sawt cod ama xanuun hadday ku tusiso sawt cod ama xanuun hadday ku tusiso fucaal baa qiyaas u ah fucaal wuu tusaalay sida bakaa bukaaan bakaa wuu ooyey bukaaan oohintu ma sawt ba mase waa xanuun waa sawt sax marka bakaa facaladu haday ku tusaa sawt sida bukaa oo kale fucaal baa qiyaasa bakaa bukaaan ayib waa hadday buka yani marka haday tuso waa hadday sawt ku tuso wey hadday xanuun ku tusona waa la mid waxay odhanaysaa zakama hargab baa ku dhacay zakama waxaad oranaysaa zakama zukaaman fucaalan zakama zukaaman fucaal marka sheekhu hal mid buu mihaaliyey bakaa bukaan basuu mihaaliyey waxaa lamida ah zakama zukaaman baa lamida ah. mashaa baطnuhu mushaaan caloosha baa socotay wey mashat baطnuhu mushaaan sowaadix maaha sacala eh, wuu qufacay sucaalan marka cod iyo xanuun hadday facala ku tusiso fucaal baa qiyaas u ah fucaal ayaa qiyaas u ah waxaan haynaa labaan haynaa waliba mid ka mid a ah laba mufrad ay wadaagayaan laba shay ay wadaagayaan facaladii cudur ku tusisay xanuun ku tusisay ama ku tusisay sawt labadoo isku dar fucaal baa qiyaas u ah horena waxaan u haynay facaaladiyo imtinaac iyo diidma ku tusay ficaal baan usoo sheegnay halkaas waa laba wasni oo facaal ay leedahay ayib aw faciilan muxuu ujeedaa facala hadday ku tusiso sawdka hadda aan sheegeynay laftiisa iyo socod hadday ku tusiso facaladiiba waxay ku tusay cod iyo socod faciil baa qiyaasu ah faciil ayaa qiyaasu ah socodkiibuu tusaaleeyo raxala raxiilan buu ku tusaaleyey raxala wuu rilaystay wuu safray wuu socdaalay raxiilan waa socodkii soo maha waa socodkii wey raxiilan mesha baydka ugu dambaysaa raxiilan sawdkiina waa la mid nahaqa alximaaru dameerkii baa ciyey nahiiqan nahiiqan nacaba alguraabu naciiban sahalat alkhaylu sahiilan waa facaladii kutusinaysa sawt waa mawdic saddexaad wey halkan marka waxaan ka fahmaynaa sawtku fucaalna wuu ku yimaadaa oo xanuunku la wadaagaa faciilna wuu ku yimaadaa oo sayrku la wadaagaa marka sawtku laba wasni buu ku kala yimaadaa mar wuxuu la imaanayaa mar wuxuu la imaanayaa xanuunkii raxil yani markaasi wuxuu la mid noqonayaa sucaal buu ku imaanayaa oo wuxuu noqonayaa sacala sucaalan bakaa bukaaan waa sawdki marka dambena wuxuu la wadaagaya ficil buu ku imaanayaa sida nahaqa nahiiqan iyo nacaba naciiban iyo sahala sahiilan marka fucaal iyo faciil labadu sawdku ku yimaadaa laakiin marna wuxuu la wadaagayaa marad buu fucaal la wadaagaya oo kula imaanaya marka dambena wuxuu faciil la wadaagaya maxay sayr iyo socod buu la wadaagaya ayib halkaas saddex baan haynaa eh, aw facalaanan facaladii waa hadday ku tuso yan markaa warwareeg waxsaa u wareegaya ayib kulu ficlin dala calaa taqalub wax saa isu laba rogaya hadday ku tuso facaladii eh, markaasi facalaan baa qiyaasu ah sida taafa wuu wareegay dawafaanan wareeg daara wuu duulay dayaaraanan duulid ayib eh, jawala wuu wareegey jawalaanan wareegid nazaa wuu booday nazawaanan nazawaanan ayuu noqonayaa halkan marka waxaan haynaa afar baan haynaa afar ayaan haynaa facalo oo shan arimood laga waayey baan niri fucuul baa qiyaas u ah shanta arimood afar ka mid aan haynaa mid ka mid inoo soo wadaayo facaladii hadday ku tuso xirfo xirfo shaqo ama madaxtinimo ficaalatun baa qiyaasu ah ficaalatun ayaa qiyaasu ah xirfo shaqo tajara maxaad oranaysaa tijaara ficaala tajara waa facaalo soo ma tijaara khaata wuu tolay maxaad oranaysaa khiyaata kataba wuu qoray maxaad oranaysaa kitaaba waa ficaala shanta arimood hadday tusin weydo facala shanta arimood hadday tusin weydo fucuul baa qiyaas u ah iyadoo laazim ah marka laazimkeedu wuxuu yeelanayaa lix wasni buu yeelanayaa laazimkeedu lix wasni buu yeelanaya marka laga reebo midkan soo wadno oo mushtaraka ah marka laga reebo lix wasni ayay facalo yeelanaysaa wuxuu sheekhu raximah اllahu taعaalى in lam yakun fucuul baa qiyaas u ah wixii ka soo haray mucade in lam yakun waa hadduusan ahayn facaluhu mustawjiban mid waajibsaday ficaalan ficaal mid waajibsaday oo ficaal hadduu waajibsado maxaa qiyaas u noqonaya hadduu waajibsado oo uu tusiyo markaasi firaar imtinaac ficaal baa qiyaasu ah naxwu abaa wuu diiday ibaan diidmo abaa ibaan sharada shiraadan naxw abaa ibaan aw fucaalan hadduusan ahayn mid waajibsaday fucaalan fucaal mid waajibsaday in lam yakun mustawjiban fcaala fucaalan fucaal hadduuse mid waajibsaday fucaalna wuxuu waajibsanayaa haddii facaluhu uu kutusiyo sawt iyo marad hadduu kutusiyo sawtkii buu tusaaleeyey naxwu e, bakaa wuu ooyey bukaaan oohin xanuun ayadoo tusa waa sida zakama halkan baa ku dhacay zukaaman ayib mashaa baطnuhu mushaaan aw faciila faciil usan waajibsanin in lam yakun mustawjiban faciila facil haduusan waajibsanin wey isagoo faciil waajibsaday faciil wuxuu waajibsanayaa marka ay facaaladu ku tusiso socod sida tusaale xagga dambe ku sheegay raxala raxiilan waa sayr wey socod ayib sawd ayadoo tusayna waa nacaba naciiban iyo nahaqa nahiiqan iyo sahala sahiilan ayadoo tusay weyaan waa hadduusan waajibsanin aw faciilan faciil haduusan waajibsanin wey aw facalaanan facalaan hadduusan waajibsanin wey facalaankii iyo faciilkiibuu laba tusaale u sameeyey facalaankiibuu soo hormariyey kanazaa wuu booday nazawaanan boodid ayib nazaa nazawaanan wuxuu marka mithaal u yahay facalaan waa markay kutusinayso taqalub nazaa nazawaan raxiilna kii hore qiyaas yani marka mithaal unoqonaysaayo faciilkii weeye raxala wuu socdaal raxiilan socdaal ayuu socdaalay facaalaة likhaslaة ficaala lificli xirfati kada wilaaya wuxuu sheekhu yihi raximah اllahu tacaala facaalatun wasanka facaalo ah likhaslatin buu u sugnaaday khaslo iyo arin sifo wa ficaalatun ficaalana lificli xirfatin xirfo ficilkeed weeye wilaayatu wilaayana kada kaasuu la mid yahay halkan wuxuu inoo sheegayaa sheekhu raximah اllah wasnigii shanaad oo facalo markay tusin weydo facalo laazima markay tusin weydo ay ku imaanayso fucuul ka shanaad waxaa weeye waa hadday facaladii xerfe iyo wilaaye hadday tusa weeyaan xerfe iyo wilaayo hadday ku tuso weeye ficaalatun baa qiyaasu ah ficaalatun ayib waxaa lamid mid ah xerfo wilaaya la mid ah madaxtinimo xerfadii waa sida kataba wuu qoray kitaabatan wtajara wuu ganacsaday tijaaratan wawallaa wuu tawaliyey madaxtinimadii walla wilaayatan wawazara wasiir buu noqday wisaaratan waa ficaala ayaa qiyaasu noqonaya marka taas waa xagga dambe wey shantaa haddii laga waayo facaala hadday tusin weydo iyadoo laazim ah fucuul baa qiyaasu ah kadib wuxuu raaciyey facaalatun likhaslatin khaslo khasladu waa tilmaan waa sifo wax qof ku tallaalan weye oo qofka ama lagu amaano ama lagu caayo ficil kasta oo tusiya ama facalaha ka yimaado ama facilaha ka yimaado ama faculaha ka yimaado ficil kasta oo tilmaan ku tusiya tilmaan tilmaantaasoo qofka ama lagu amaano ama lagu caayo facalatumaa qiyaasu ah ayib waa sida maala dharufa waa facula dharufa maskaxla buu noqday dharufa maxaad oranaysa masderkeeda dharaafa mid markaa usaaxiiba maskaxay caqli usaaxiiba wey asagoo facalo noq waa sida rajaxa caqluhu caqligiisiba miisaan waa facala rajaaxatan caqli badnaantu waa sifo ammaan ah faciladii waa sida habiya nacas buu noqday habaawatan facaalah ayuu ku imaanaya marka ficil ficil kasta oo tusiya sifo ama khislo ammaan tusinaysa ama cay tusinaysa ficilkaa facalaha ka yimaado facilaha ka yimaado faculaha ka yimaado facaalatan baa qiyaasu ah marka kan uu ka dhexeeya marka kan waa wasn mushtarag ah bayna facila wa facula wa wey ayib lakiin kuwa kuwaan soo sheegnay facala gaar u lahayd marka laga reebo faclun oo markaa mucaddo ah oo facili iyo facala ay wadaagayeen facaalatun wasanka facaalaa likhaslatin khaslo iyo sifuu usugnaaday amaan ama cay ah wa wasanka ficaala ah lificli xirfatin xirfo shaqo ficilkeed wey wilaayatu wilaayana kada waa la mid xirfu yani waa ficlu xirfatin wa wilaaya ayuu ujeedaa labaduba waxaa lagu keenayaa facaala facaala lagu keenaya midna waa bikasri اlfaai midna waa bifatxi اlfa facaala hadii la yhah waa lilkhasla facaala hadii la yihahdana waa lilxirfa walwilaaya halkaa marka wuxuu inoogu dhameeyey facala awsaanteeda qiyaaska u inoogu dhameeyey ayib wuxuu sheeku raximah اllahu taعaalى wafaacalu lifaacali laazimi Eh, lfacala laazimi eh, wa facalun wasanka facala ah wa facalun wasanka facal ah lifacila facil usra facilihi allaazimi laazimka ahaa fala baa inoo qoran lakin waa bala bala waan jirabay waan tijaabiyey facalatu wasanka facaala wafucuulatu wasanka fucuulaana lifacula facil usugnaaday halkan wuxuu tilmaamaya raximah llahu tacaala eh, wuxuu tilmaamayaa facila masaadirteedii facila waxaan uhaynaa hal masder baan uhaynaa iyadoo mutacadi ah masderkana waxay la wadaageysa maxay facalay la wadaageysa oo sida samca samcan ayib fahima fahma fahima masalata fahman waa markay mutacadiga tahay laazim markay tahay laba wasni oo qiyaasay leedahay labada wasni shekhu hal mid ka mid uu sheegay mid ka mid ayuu sheegay waa facalun wey sida farixa ninku wuu farxay farixa maxamed maxamed wuu farxay faraxan farxid ayuu farxay faraxan facal kaasuu sheegay wuxuu ka tegey markay kutuso midab iyo lown faciladu fuclatun ba qiyaas u ah fuclatun sida xamira wuu casaaday maxaad oranaysaa xumratun fucl ah sawida wuu madoobaaday suuda madow soo waadex maaha safira midabkiisaa huruudoo kala marka fucula ayuu noqonaya fucula ayaa markaa qiyaas u noqonaya marka taa sheikhu ma sheegin lakin wuxuu inoo sheegay un facaalun in markaa lagu keenaya facaalun waa ficilkii facala ayuu lamid yahay o lakin xagga dambe laga tanwiininaya facalun sida faraxun oo kale marka labadaa waxaa leh ficilada laazimka ayaa leh waxaa inoo dhiman facula masaadirteedii ayuu sheekhu inoo sheego wuxuu yihi facula laba masder bay leedahay waa facaalatun iyo fucuulatun facaalatun iyo fucuulatun facaala waa sida shajuca rajulu ninkii geesi buu noqday shajaacatan geesnimo shajuca shajaacatan geesi buu noqday shajaacatan geesnimo waa facaala fucuulatun fucuula markuu ku imaadana waa sida sahula alamru arinka uu fududaaday suhuula fudayd sahula suhuula ayib marka labada wasni bay faculo leedahay ayadu laazim mooye mutacadi maba noqotaba ila min bad alxadf walisaal waxa la yihahda mooyaane yani mafcuul bihi xarafkii ku gaari lahayd ba laga xadfo baa toos loola xiriirinaya mafcuulkii sida aluca alyamana oo kale aluca alyamana ayib marka halkan beytkan wuxuu noogu sheegay ficila oo laazima wasan ay qiyaas uleedahay oo facaluna ah, mid baa loogu daraya fuculatun baa loogu daraya halkaas waa labo facula laba wasni oo qiyaas ay leedahay oo facaalatun iyo fucuulatun halkaa marka waxaa noogu dhamaaday almasaadir aلthulaathiya alqiyaasiya masaadirta thulaathiga oo qiyaasiga aya halkaa noogu dhamaaday facula laba yeelata facila laba yeelata markaas waa afar soo ma ayib facula laba yeelatay facilan laba yeelatay mid buu ka tegey kaa marka lagu daro labay noqonayaan afar w halkaas midna waa mushtarak ficil kastoo khaslo tusiya ama facala noqdo ama facula ha noqdee asna waxaa qiyaas ah facaalatun baa qiyaas ah facaalatun waa mushtarakkaasina halkaas waa shan ayib facala iyo ficile markay mutacadiga yihiin faclun baa qiyaas ah facala iyo ficile markay mutacadiga yihiin faclun baa qiyaas ah Eh, facala marka laga waayo shan arimood shan arimood hadday tusin weydana fucuul baa qiyaas u ah sawaadix maaha shantan ay shantan ay le shantan la waa inaysan tusin maxay yihin shantani hadday tusiso firaar imtinaac iyo diidmo hadday tusiso ama wax la mid ah waxaa qiyaas u ah ficaal baa qiyaas u ah ficaal ta lama socoto sida sharada shiraadan abaa ibaaan hadday ku tusiso yani markaasi taqalub iyo wax markaas gadgadoomaya facalaan baa qiyaasu ah facalaan jawalaan jaala jawalaan hadday ku tusiso yani markaas sawt sawt hadday ku tusiso iyo markaasi xanuun fucaal baa qiyaasu ah hadday ku tusiso sawt iyo sayrna faciil baa qiyaasu ah xirfe iyo wilaaya hadday ku tusana waxaa qiyaas u noqonaya ficaalatun baa qiyaas unoqonaya ficaalatun baa qiyaas unoqonaya shanta arrim haday tusin weydana fucuul baa qiyaas u ah fucuul ayaa qiyaas u ah hadday mutacadi tahayna faclun baa qiyaas u noqonaya wuxuu sheekh raximah اllahu tacaala wa facalun yani markaa wa facalun wasanka facal ah waa masderkii weye lifaacila ayuu u sugnaaday faaciladii alaazimi laazimka ahayd bala fala baa inoo qor lakin waa fala waa bala wey bala min balowtuhu ay ikhtabartuhu inaa balownahum kama balowna asxaaba aljanة marka balowna ay ikhtabarna wajara yani markaas waa waan imtixaanay wey e, fala ma noqoto macnaheedu saa ma noqdo ayib marka bala ay balowtu ay ikhtabartu waan jirabay wa ikhtabartuhu e, ikhtabarahu man naqala ciddi soo naqlisay ayuu markaa jirabay ayib bala ama wuu jirabay weeyaan ciddi soo naqlisay ayuu markaa jirabay oo wuu hubiyey facaalatun wasanka facaalo ah fucuulatu wasanka fucuulo ah lifacula facula usugnaadeen fabaabu maa cada aladii dakartuhu naqlu falaa tacdu ladii nafastuhu wuxuu sheeku le raximah llahu tacala fabaabu ma ladii kii baabkiisa cada ladii kii ka soo horay dakartuhu anigu aan sheegay naqlun samac wey falaa tacdu ha tallaabin aladii kii nafastuhu anu aan tufay bimacnaa aan sheegay marka aan kuu sheegay intaa ha dhaaf buu ku ley sheekhu yani wuxuu tilmaamayaa awsaantaa aan soo sheegay oo qiyaasiga wixii aan ahayn waa samaac awsaanta inoo sheegay waa labiyo toban mid buu ka tegay kob iyo toban weeyaan markaasi toddoba ay yeelanayso si gaar ay u yeelanayso facala facala iyo mid mushtarak ah oo sideed ku noqonaya iyo labada kale min laba kale yeelanaya sawaadex maaha yani markay mutacadiga tahay waa lala wadaagaya facalada markay khasaa tusana waa lala wadaagaya labada lala wadaagayo iyo lix iyadu ay gaar u leedahay waxa waay sideed bay noqonayaan iyo labadan faculo iyo ficilo markaa mid kasta laba gaar u leh labiyo tobanka wixii aan ahayn wuxuu ku leh sheekhu waa samaac yusmac walaa yuqaas wixii faraha badnaa oo sheekhu tirinayey intaasaa ka qiyaas ah marka markaa dib hadda ugu noqotid intan markaad ogaatid waxaa faraha badan inay shaad yihiin baad ogaanaysaa markaas fa baabu ma shay baabkiisa caddaa ka soo haray aladii kii ka soo haray dakartu anuu aan sheegay kan aan kuu sheego qiyaaska wixii ka soo haray baabkiisu naqlun samaac weeye falaa tacdu ha tallaabin oo ha gudbin alladii kii ha tallaabin oo ha gudbin nafastuhu markaasi aan anigu sheegay nafastu fi lbeyti min baabi tacatala catala yactulu wa nafasa yanfusu wa baaba catala wadalwajeenki weeye falaa tacdu alladii lafastuhu min fami wax aan anu af kaga hadlo af ka sheegay marna dhinaca u buu sheekhu ku wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online